alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w uصlي w uslimu عlى rasuulihi w xabiibih w mustafaah w عlى alihi w صaxaabatihi ajmaciin ama bacd axibaa'i fi llah wa daraasayntii kitaabkeennii la maga baxay almuctaqad الصaxiix اlwaajibu عlى kuli muslimi اctiqaadu lidoctor cabdisalaam ibn barjas raximah اllahu tabaaraka wa tacaala darsigeenna waa dersigii labiy tobnaad kitaab liman baan weli ku jirnaa waxaan soo gaadhnay wa farqu bayna alkufri alcaami wa takfir shaksi mucayan kani waa baab cajiib isagana aad iyo aad muhiim u ah wuxuu rabaa inuu kuu kala saaro waliba waxaan aad u adkaynayaa baabkan aan marayno waa baab daruuri ah waad maqasheen maasha hebel waa gaal hebel waa murtad in badan baad maqasheen ummad fara badan dhiiggooda lagu daadiyey ogaada ahlu sunnuhu waxay qabaan qofka inuu gaaloobi karo waa la faham soo ku gaaloobi karo shuruud mucayana ku gaaloobi karo ictiqaad ku gaaloobi karo nutqun ku gaaloobi karo ficil soo saas ma aha laakiin qof kastoo gaalnimo ku dhacay ayna ka dhalanaynin inuu gaal yahay asbaabo jira daraadood labo ahlu sunnuhu waxay kala saaraan labadan hadda wa farqun farqiba u dhaxeeya bayna takfiir alcaam si guud inuu qofka lo gaalnimada in loogu xukumo si guud iyo wa takfiiri shaksi lmucayan iyo qof gooni ah iyo daato gooni ah oo la yaqaano oo cali iyo cusmaan iyo muxamed ah iyo faatima in la yidhaahdo heber waa gaal farqi weyn baa udhexeeya bimacnaa waxa u udhexeeya waxaa weeye waxyaabaha gaalnimada keena laba loo qaybiya qayb aslul iimaan bay zuulinayaan asluliimaan ayay meesha ka saarayaan sida kitaabka qur-aanka la tuuran sheegayay sanam loo sujuudo oo kaleo sheegay maalan asluliimaan bay zuulinayaan qaybna maya iimaankii bay hoos u dhigayaan laakiin qayb kamida gaalnimay marka ku dhacayaan si kastaba ha noqotee gaalnimada qofka muslimka ah ee gaalnimada ku dhacay laba loo qaybin ficilkan uu qofkan ku dhacay si caama in loogu xukumo waxaa la yidhahda atakfir اlcaam iyo in shaksi mucayana la xukumo waxaa la yidhahda takfir اlkhaas waxaa kaloo dii kara takfir الnawc iyo takfir اlcaynna waa la nooc ahaan buu qofkan gaalnimo ugu dhacay kanna cayn ahaan buu ugu dhacay baa la dhaha annaga maxaa noo banaan marka kul man waqaca fi اlkufri wa kul man natqa bikalimati اlkufri wa kullu man ictaqada ictiqaad gaalnimo ah waxa weeyaan waxaan ku tilmaami karnaa cumuuman gaalnima lagu tilmaami karaa waa si caama waxaa la dhihi alaa lacnat ullahi cala alaalimiin aalimiinta allaha lacnado sax laakiin qof mucayan ah oo ficilkii lacnada lagu mutay ku dhacay mala ma lacnadi kartaa ma dhihi kartaa adigu malcuumbata ma dhici kartaa may waxaad u dhigi karin wuxuu u baahan yahay taxqiiqu shuruud intifa mawaale way noo imaan doontaa wa dii qof kasta oo ilaahay kayrkii barya waa gaal sax laakiin markaad u tagto mid qubuur dul fadhiya ma dhigi kartaa adigu gaal baata waa la fahmi soo ma farqiga ma la fahmay waxna waa takfiir caam aho qof kasta oo waxaa soo galay si caama baad uxukumaysaa alaa lacnatllahi cala alaalimiin alaa lacnat llahi al alkafiriin lacana allahu alwaasila walmustawsila lacana allahu alwaashima walmustawshima lacana allahu zuwaaraati alqubuur lacana allahu man lacana waaliday lacana allahu man gayara manaara alardi kullu axaadiis saxiixa weeye intaaso dhan allaha lacnado qofka labadiisa waalida lacnada wiil yar baad arto oo hooyadii lacnadaya ma dhahaysa adigu malcuum baad ma dhigi kartaa maya ma dhigi karta lacana allahu lwaasila gabadha timaheeda timo kale ku xidhiidhsa allah lacnado markaasa arta gabadh baruko u saarantaad aragta ma dhigi kartaa adi soo ma aho lacnadii ilahay baa kugu dhacda ma dhigi kartaa maya inayna aqoonin baa laga yaabaa inay jaahilad ka tahay baa laga yaabaa in ayna masaladu soo gaadhin baa laga yaabaa waxay u baahan tahay in arrinta loo miiriyo laakiin si guud waad dhigi kartaa ficilkanaa samaysay waa ficilkii lacnada lagu mudanayay soo ma hadalkan aad ku hadashay waa hadal gaalnimo keenaya la soo ma ficilkan aad samaysay waa ficil gaalnimo ku gaadhsiinaya laakiin adiga daatadaada aniga kuma gaalaysiinaya hadda waa la soo ma walidalika sheekh islam ibnu taymiya wuxuu dhihi jiray markuu nimankii suufiyada la doodi jiray ninkan aan la doodaya suufiga ah waxa uu ku hadlayo haddaan ku hadlo anu waan gaaloobaya lianna anigu cilmi baan u leeyahay aqoon baan u leeyahay laakiin asagu aqoon oo male soo arkan soo ma masaa'ilka marka in aad loo kala qaado waa muhiim wa farqun bayna takfir alcaam wa takfir wa takfir shasi mucayan shaksi mucayana markaad xugu saarayso khatar wey wuxuu yihi fatakfir alcaam maxaa kamida takfirka caamka kalwaciidi kalwaciid alcaam waa waxaan soo sheegay hadda waciidka caamka iyo goodiga caamka ah ee qur-aanku sheegay ayuu soo gelayaa laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacduku riqaaba bacdi soo nabiga mara sal slam war haddaan dhinto gadaashay gaalaha noqonina oo maxaa dhacay waa inaa islaysaan soomaalidu ma gaalaha marka way islaysay eber bay iska dhigeen birta iska asleen haye qabiil qabiil bay isu dileen ma gaala maya gaalo ma aha xadiidku laakin gaalnimu sheegaya gaalnimadii asl imaana ma aha laakin naqs baa ku jira waciid baa ku soo arooray soo ma laa tadribuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd sidoo kale kalwaciidi alcaam yajibu alqawlu biiطlaaqihi si guud waa inaan u sheegnaa iyo wa cumuumihi mathalan ka qawli اla'ima culamadu waxay dhihi jireen man qaala alqur'aanu makhluuqu faqad fahuwa kaafir mathalan qof baa yihi qur'aanku waa makhluuq sida koobada loo abuuraa loo abuuray culamadu waxay leeyihin waa kafir laakiin markay leeyihin waa kafir waa jumla waa caam laakiin hadduu wadaad halkaa soo istaago oo hadda noo yimaado oo uu yidhaahdo maalan niman quraaniyiina ah jooga oo dhan quraan ba loo sunada looma baahno sax way joogaan soo maa magaaladeena laga yaaba inay joogaan toronta laga yaaba inay joogaan qof dhan oo leh le qur'aanba looma baahnaba kadiban waiftiraan calaa rasuuli illah axaadiis rasuulba looma baahno soo ma quraaniyiin baa la yidhaahdaa nimanka quraaniyiinta ah nin ka mid ah hadduu halkaa soo istaago oo hadda uuna dhaho sunno ma jirto inta mutawaatirkaa ah basaa la qaadani aaxaadkana waxba kama jiraan ma dhahaynaa ninkaa waa gaal markiiba horta ma dhihi karna ma xukumaynaa ya dhallin yaro maya ma xukumayno maxaa dhacay masaladii baan u caddaynayna soo ma masaladii xujadii baan ku ogeynaa xaqi baan u caddaynaynaa soo ma wixii baan u balballaarinaynaa wixii baan u sheegaynaa soo ma nin baa intuu halkaas soo istaagay wuxuu yidhi eh, maxaa sha shee abdulqaadir jilaniyo u yidhi soo ilahay khayrkii ma ma xukumayna markaaba maya ma xukumayno horta xujadaa lagu oogayaa xaqaa loo caddaynayaa cibaadadu inuu alle keligii ilaahay baa loo sheegayaa waa la faham sooma waa loo balbalaarinayaa masaa'ilka waa inay naga daadegtaa marka dadka yaan axkaanta lagula ordin oo dadka yaan birta laga asrin oo dadka yaan gaalnimo dusha laga saarin taa macnaheedu ma wax gaaloobi kara ma jiro murji'adaan aaminsan wax gaaloobi kara ma jiro waa la gaaloobi karaa soomaalida qaar ba aaminsan hadda been bay noqotay meeqa soomali oo gaalaad arteen islaamka hala ilaashada marka oo carabkaaga ilaali oo ictiqaadkaaga ilaali oo ficilkaaga ilaali haddaad arto qof islaamka wax burinaya ku dhacayana waxaa weeyaan oga dig oo xaqa u sheeg oo cid xaqa u sheegta u keen oo culummada waan sheegi doonaa cidda xaqa ayadaa sheegaysa marka alqur'aanu makhluuqu waa kalaam caama ogaada fa huwa kafir wa ka qowli ibnu khusayma caalimkaasi ibnu khusayma wuxuu yi dhihi jiray man lam yuqira qofkaan qirin biana allaha tacaala calaa carshihi qofkaan qirin alla inuu carshigiisa ka sara maray qad istawaa inuu ka sara maray alla carshigiisa fawqa sabci samaawaati fahuwa kafir xalaalu dami wa kaana maaluhu fay-a dhiiggiisuna wuu bannaan yahay xoolihiisana waa la qaybsan hadalka noocana ee ibnu khusayme uu soo guurinayo waa takfiir caam ah laakiin haddii qof mucayana la arkaayey wuxuu u baahnanayaa taxqiiqu shuruuطi wa intifaau lmawaanic kelimadana waa idinku soo colceliyey waan sheegi doonaa bidn illahi tobaaraka wa tacaala macnaha ay leedahay ayib haddaad arto hadda qof waad dhigi kartaa ilahay wuxuu yihi alraxmaanu cala carshi istawa ilaahay carshiga waan ka saromaray saan ooga saromarina idinku ma taqaanaan aniga aqaan bu alla adiguna waxaa tihi ilaahay kama saromarin carshigiisa qofkaasoo qur-aanka ma beeninayo marka waa si caama ah. lakin nin hadduu halkaa soo istaago uu yidhahdo adeer istiwah laguu sheegay waa istawla siduu shaacirkeeni istawlaa bisho cala ciraaq ma waxaad khalaas qur-aanku beeniyo waa gaal ma aha shuruud bay u baahan tahay shuruudina waabatanba wuxuu sheekhu yidhi raximah llah wa takfiiru shaksi lmucayani takfiir qofka mucayankaa ah marka la gaalaysiinayo laa budda fiihi waxaa qasaba dhexdiisa in laga helo min tawafuri shuruud shuruud waa inay ku soo aroorto wa intifaai lmawaanici sidoo kale waa in shuruud laga waayo waa in waxna laga helo waxna laga waayaa waa in wax laga helo maxaa kamida waxa laga helaye shuruuda maxaa kamida ko qofkani mid markii la sheego cagsigeedana waa maanic markii mid la sheego qofkan waa inuu waxaan cilmi u leeyahay ama waa inuu jaahil yahay mawaanicda aan sheego shuruudda aan sheego ama mawaanicda midkaa sheegta way iska soo horjeedaan qofkan markuu waxa samaynayo an yakuna caaliman bihi waa inuu cilmi u leeyahay maxaa ka baxay jaahil idan jaahil cagta u dhig baa sax an yakuna qaasidan aw mukhtaaran wa inuu qofkan doorto waxan yaa ka baxay mukrah qofkii la qasbay sax ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimani walakin man sharaxa bilkufri sadra qofka la qasbo haddii adan lagu qasbo oo lagu yidhaahdo ama waa dhiman ama ilaahay beeni ood ooda ilaahay ma jiro ma adoo dooran kara oo dhihi kara hala idilo lakin dana ma gaaloobaysaa maka ma ka cabsanaysaan ha idhaha mama idhahda may leanna makru mukra baa tahay walaa tukrihu fatayaatikum ala bigo mukra baa tahay qofka shay lagu qasbo dembi kuma leh xaaskaaga fur baa lagu yidhi haddii kale waad dhiman saddexdii baan ku furantay salaadda ma furantay sababtu maxay tahay waa lagu qasbay axsant jaak allah khayr la waa lagu qasbay idan waxaa laga yaabaa qofkan inuu qasban yahay ko waxaa laga yaabaa inuu jaahil yahay laba inuu mutaawil yahay baa laga yaabaa waa max mutaawil wadaad baa masalada si xun ogu sheegay ya wadaad baa mas'alada si khaldan wax ogu sheegay barakaduba halkan ay ku jirtaa baa la yidhi sax soo ma isagu marka diin buu ka dhiganayaa shay uu wadaad si xun wax ogu sheegay ha xukumin marka maxaa lagaga baahan yahay inaad he walidalika axmed binu xambal oo loo xidhay mas'alatu khalqi lqur'aan oo loo garaacay wuu ku daba tukan jiray maxaa la yidhahdaa nimankii maxay muctazilad ahaa muctazilad wuu ku daba tukan jiray ayagoo le qur'aanku makhluuq waaye qur'aanku hadal ilaahay ma aha qur'aanka waa la abuuray ayagoo laba haddana ku daba tukan jiray sax limaada oo ugu daba tukan jiray maxay xajaaj bin yuusuf so intaas saxaaba ma laynin intaas taabiciina soo ma laynin waa lagu daba tukan jiray baabkeeda noo imaan doonta insha allah qofkani waa mutaawil buu noqon karaa marka hadduu muawil yahay hadduu yahay maxaa la yidhahdaa mukhti hadduu carab kaga dhex ka war alkhata khata maxaa ka soo horjeeda camdi soo maaha hadda maxaan soo sheegnay allahuma anta cabdi wa ana rabuka soo may dhihin soo muuse dhihin saxaabigii waa marka lacalla inuu qofka carab kaga dhacay waa khata inuu jaahil yahay baa laga yaabaa inuu muta'awil yahay baa laga yaabaa inuu mukra yahay oo la qasbay baa laga yaabaa idan qofka marka islaamka laga saarayo maxaa loo fiirinaya qodobadaasa loo fiirinaya qodobka kale waxaa weeyaan iqaamat lxuja xujadan ma loo caddeeyey iqaamat lxuja oo xujada ma loo cadeeyey ambiyada waxa loo soo diray waa lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul waa inaan xujo la helin aakhare marka la tago aan la dhihin ilahu annaga waxba nama soo gaarin dadka ayna diin gaadhinna waa kuwa alla yihi tabaaraka watacaala ma cadaabayno xataa nabcatha rasuula maxay ahayd wama ilahay ma cadaabayo tabaaraka watacaala wama kuna mucadibiina xataa nabcatha rasuula yani inaan rasuulku xuju oogaya qolada waxba maba gaadhinba qolada wax gaadhiba ma leh sidaa daraaddeed umuurahaasi waa daruuri jiddan yaa xujada oogaya caalim baa xujada oogaya ma aha adiga iyo aniga iyo fulaan iyo masaakiintan ma aha ninka xujada oogaya waa nin caalim ah caalimun b bitafsir caalimun bilxadiid caalimun biasbaabi nuzuul qur'aan caalimun maxaa la yidhahda alxadiid asaxiixi min alxadiid adaciif caalimun bilfiq caalimun biaqwaali culamaa soo ma aragin kadibna waaqica qofkan si dhaba u garanaya waaqica qofkan si dhaba u garanaya kadibna luqada uu ninkan ku hadlaya garanaya oo markaa ugu sheega fahmu lxuja la yidhahda xujada lafteeda ma la fahmay hadduu nin bangaali dhe shalkaa khudba loo akriyo o yidhahdo waa inaad waxaa aamintaan haddaad gaalatiin ma mana garan soo miyaan garanay luqa bengaaliya qof garanay maa nagu jira may qofka marka waa in xujada loo caddeeyaa luqada uu garanayan loogu caddeeyaa caalimna waa inuu caddeeyaa mulabasaadka iyo shubahaadka ku hareeraysan qofkani waa in si dhaba loo daraaseeyaa hunaa xaaladaas ayada ayaa weliba waxaad ii sheegay arrin cajiiba shaksi mucayana in la gaalaysiiya lafteeda oo nin caalima gaalaysiiyaay laysat mas'ala qaطciya bal hiya mas'ala ijtihaadiya wadaad kalaa dhihi kara waa muslim run ah isagoo hebel uu yidhi waa gaal markaan dhinaca ka eegay oon dhinaca ka eegay oon la fadhiistay oon xujada ka eegay oo ehelkeediina aan ahay oon wax walba u caddeeyey oo uu diiday ninkaan waa gaal baa tiri wadaad kalaa ku dhihi kara may weli shuruudihii qaar baa ninkaa ka maqan saas daraaddeed waa muslim aslan waa mas'ala ijtihaadiya min caalimin ilaa ilaa caalim wa min faqiihin ilaa faqiih wa min mujtahidin ilaa mujtahid laakiin anig iyo adig iyo masaakiintan kaararka qaybinaya ee dhaya hadaa kafir wa hadaa murtad wa hadaa fasiq taasi waa diin la-aan wey waa in aad cagaha loo dhigaa dhalinyaradana waa inaad loola socdaa waalidiinta si khaas ah waa inaad muraaqabaysaan dhalinyaradiina afkaarta noocana lagu tallaalayo ee tagfiiriga ah ee dhiigga muslimiinta fududaynaysa in la daadiyo marka dambe adaa lagu dila de muslimiinta adaa kamida wiilkaaga marka dambe adna kugu jana tegi ka warqabi weydo marka masaailkaasi inaan ka dhargnay baan umalaynaya yaan lagu degdegin bidn aadamka bidn illahi tabarak wataala watakfiru shaksi mucayan laabuda min tawafur shuruud waintifa mawana wala falaa yalzamu ma laazimayo min atakfir lmulaqi ir takfiirka almutlaqi alcaam sida guud wax loo gaalaysiinayaye kama dhalanayso takfiru shaksi mucayan inaad qof mucayana gaalaysiisay macnaheedu maaha soo ma waxaa tihi man facala kada fahuwa kafir baa tihi qofka waxaa sameeya waa kafir sax si duuduub ahaana bu warka u dhacaya soo ma aha laakiin markay noqoto shaksi mucayana markay noqotahay ma laga fahmaya inaan hebel gaalaysiiyey ma laga garanaya la marka takfir lcaam kama dhalanayso takfiru shaksi mucayan kama dhalanayso goorma xataa tatawafara fiihi shuruud اtakfir ilaa qofkani ay u dhammaystiranto shuruudii lagu gaalaysiin lahaa ko watantafi canhu mawaanicuhu wixii u diidi lahaa takfiirka o dhanna laga helo ama laga waayo jaahil waa inuusan noqonin mutaawil waa inuusan noqonin mukhti waa inuusan noqonin mukrah waa inuusan noqonin waa in shuruudaha laga waayo cagsigeedana waa in laga helo waa inuu caalim waxaan uleeyahay uleeyahay waa inuu kas u samaynayo waa inuu maxaa la layihahda eh, eh, waa in xujadii nin caalima oo shuruudii ijtihaadka ay ku dhan tahay waa inuu xujadii uu ku oogay waa in shubahaadkii oo dhan laga qaaday hunaa xaaladaas ayada ah waa la gaalaysiin karaa soomaa qofkaasi laakiin haddana waxaa idhi wadaad kalaa dhihi kara adeer shuruudii ninka weli waxbaa ka dhimano mas'aladan takfiirku waa masala ijtihaadiya horey waxaan is idhi qofkay islaamnimadiisu sugnaatay ciyaar ciyaar islaamka loogagama saaro laakiin ma la huba inuu muslim yahay haa islaamnimo asagoo tukanay ma la arkay haa hooye iyo aabbo muslimiina ma dhaleen haa hadduu gaal ah laa ilaha illa allah ma yidhi haa saddexdaa arrimood baa islaamka lagu gart muslimiinta lagu gartay idan qofka in islaamka laga saaraay waxaa lagaga saarayaa wax cad oo sida qoraxda u cad oo aan shubha iyo shaki iyo waxyaabo ku wareegaysa aynan jirin waa inuu ninkaa ku dhacay waa in shuruudii laga helay waa in mawaanicdii laga waayey waa inuu caalim xujada ku ogey waa inuu arrintii fahmay markaasay arrintu taalla waa la fahmi maynaya masaalka aada loogu baraarugo ala kuli xaal soo roga marka kanaan ku darayna insha alla sheekhu mulaaxado hore warqadda intay soo rogin horey wuxuu yidhi wlkufru yaqacu biqawli kufriyin laysa fiihi khilaafu muctabar wakada bificlin wakada bictiqaadin walaysa min sharti kufri istixlaal buu yidhi warkan sax maaha warkan sax maa sheekh gadaalna uu ku caddayn doonaa shuruudda gaalnimada istixlaal kuma jirta buu yidhi may way ku jirtaa qofku hadduu macsi xalaashado uu ku gaaloobaya waa la fahamsoo ma khamradu xalaal weeye bu yidhi zinadu xalaal ba ii tahay bu yidhi ribadu xalaal ba ii tahay bu yidhi waa loo sheegay oo xujadii baa lagu ogay maya bu yidhi aniga agteeda xalaal bay ka tahay ma gaaloobayo soo ma taas baabka fiiri marka sheekhu wuxuu yidhi almuctaqad asaxiixu fi xukmi man waqaca fi lkabaa'ir qofka dembi weyn ku dhacay azina walkhamru wa aklu riba waklu maali اlyatiim watawali ywma azacfi dembiyadaa waaweyn cuquuq lwaalidayn alkadib waliftira qatlu nafs sooma asixir dembiyadaa waaweyn qofka ku dhacay islaamkeenu muxuu ka qabaa caqiidada ahli waljamaca maxay ka qabtaa wuxuu yidhi wa min jumlati اctiqaadi ahli الsunati wاljamacati waxaa kamid a ana jamiica dunuub dunuubta bini aadam galo siwa alishraaki billah marka laga soo reebo gaalnimo in ashirka ilahay ma dhaafo sooma ina ashirka ladulna cadiim in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yasha laa tukhriju lmuslima min diin اlislam dunuubta la galo oo dhan ee kabaairta la galo o dhan ha noqoto zino ha noqoto khamro ha noqoto maxaa la yidhahda ikan qatlu nafs dunuubtaa waaweynee la galaaye ictiqaadka ahlisunna waljamaaca qofku islaamka kagama baxayo warkaa waa la fahmay dhiirigelin ma aha ogaada lagu dhiirigelinayo qofka inuu macsi sameeyo maya baabkaa ma aha hadda masalat liman walkufri baan ka hadlaynaa soo ma masalat liman masalat kufr qofka hadduu zinaysto magaal ba hadduu khamre cabo magaal ba maya kuma gaaloobayo waana qodobadii aan lahayn ashyaada qaar marka la sameeyana aslul iimaan bay meesha ka saaraan qayb kamidana iimaanka ayahe ayay hoos u dhigaan dhusaan bay ka dhigaan wuxuu yidhi ilaa in istaxallaha wataa meeshaan lahay sheekha horay kelimadaa sax ma ahayn tanaa saxa ilaa in istaxallaha ilaa qofku inuu xalaashado ma ahan o dhan khamradu xalaal bay intahay yaa xarimay oo yaa diiday sawaaun facalahaa mustaxilan ha sameeyo asagoo xalaal ka dhiganaya ficilhaan ha u sameeyo aw ictaqada xillaha ama haba aamino inay xalaal u tahay duuna an yafcala asagoo samaynin ama qofku ha sameeyo ama asagoo samaynin ha dhow anu khamre ma cabayo lakin inay xaaraan tahay ma aaminsanin lakin maada cabiya anu zino kuma dhicin mana zinaysanayo lakin ninka zinaysta waxa weeyaan wax u diiday oo sharciga ma jira bu ku sax midna intuu sameeyey ayuu yidhi xalaal bay ii tahay adug ama midkaa noqo ama midka noqo biyo meel godan bay iskugu tagaan waa maxay waa isku mid ama samee oo xalaal inay tahay u samee ama ha samaynin laakiin qalbiga ka ictiqaad inay xalaal tahay waa isku mid ayib liannahu cinda idin maxaa yeelay xaaladaasi yakunu mukadiban bilkitaab qur-aankuu beeniyey wa mukadiban birasuuli sala اllau alay slam rasuulkana waa beeniyey wadalika kufru bilkitaab wasuna walijmac kitaabka qur-aanka iyo sunada ijmaaca inta uu gaalo walaa taqrabu zina war zinada ha u dhawaanin so alla ma dhihi tobarka watacaala war khamrada yaan la cabin so ilahi ma dhihi tobarka watacaala in am ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru samayn walmaysiru walansaabu walazlaamu wesh rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu ilahay baa yidhi ka fogaada adna waxaa tiri waa xalaal so kitaabka maadan beenin marka nacam wa maa duuna shirki min adunuub wixii shirki ka hooseeya oo dunuuba laa yukhalladu saaxibuhaa fi naari jahannam hadduu qofku isagoon ka toobadkeenin ku dhinto saaxiibka saa ku dhintay naarta laguma waarinayo laakiin waa laga soo saari doonaa oo waxaa u shafaaca qaadi doona hore waan soo marnay alambiyaa wrusul soo maha wlqur'aan soo mahin waataan hore aan kusoo marnay ardadii hore u joogtay fii naari jahannam walidaalika jahanamiyuun baa loo yaqaan jahanamiyuun baa loo yaqaan wa kulu maa duna من min adunuubi laa yukhalladu في fi naari jahannam laguma waarinayo kama qaala tacaala in allaha laa yakfiru alla ma dhaafo an yushraka bih in asaga cid kale lala caabudo ma dhaafo oo saa lagu dhinto wayakfiru maa duna dalika liman yashaa wixii shirki ka yarse mashii'ada ilaahay bay ku xidhan tahayo ciduu doonana alla waa u dhaafaa biraxmatihi aw bicadlihi dheh ciduu doonana maxaa la yidhahda wuu u dhaafaa biraxmatihi ciduu doonana waa ciqaaba bicadlihi walikuli xayin caaqilin fii qabrihi camalu hunaaka wa yus'alu sida uu shaacirkii fanasat ilaayatu aayaddan hadda u dambaysay waxay caddaysay calaa ana saaxiba adunuubi qofka dunuubta waaweyn ku dhaca ilaa mashii'ati illaahi jala wacala ilaahay mashii'adiisa iyo doonida iyo iraadada ilaahay buu ku jiraa in shaaa tacaala cafaa canhu hadduu alla doono waa cafinaya bimanihi yani galladiisa iyo ixsaankiisa iyo fadligiisa iyo wakaramihi wa in shaaa adkhalahu nnaar biqadri dunuubihi hadduu alla doonona naar buu gelinayaa dembigiisu hadba intuu dhannaa maxaa yeelay in allaha laa yadlimu nnaasa shaya walakina annaasa anfusahum yadlimuun ilahay ma dulmiyo makhluuqaadkiisa oo maxaa loo gelinayaa naarta liyutahirahu biha si uu ugu soo dhaqo oo ugu soo nadiifiyo oo jannada wax wasakle lama geliyo uma yukhrijuhu minha ilahay waa ka saarayaa naarta oo maxaa lagaga soo saaraya bitawxiidihi bisababi tawxiidihi qofkani muwaxid buu ahaa kabaa'irin buu la yimid ma ahane dee muwaxid buu aha soo tawxiidka sababtiisa fayadkhulu ljanna markaa jannaduu gelayaa ama fayudkhiluhu llahu ljanna ilahay jannada ayuu gelinayaa subxaanahu jala wacala waqul yukriju allahu alcadiimu bifadlihi min annaari أجساما من الفحم تطرح على النار في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح يا وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح marka dadka jahanamiyiin baa loo yaqaanaayo naartaa lagu soo cadaabi kadib markii laga soo saarana biyo la yidhahdo maa lxayaa ayaa lagu shubi kadib bay siday beertu usoo dhalato ayo ayay usoo dhalanayaan jirkooda meeshii laga sujuudayeyna ilaahay baa ka ilaalinaya naarta wa xarama allahu cala naari subxaana wa tacaala an ta'kula inay cunto maxaa la yidhaahdaa aathar sujuud yani naartu inay cunto yani meelaha laga sujuudo ilahay waa ka xarimay tabaaraka jala wacala saaxibu lkabaa'iri naaqisu liimaan qofka dunuubta waaweyn ku dhaca ma gaaloobaye hadduusa xalaashanine laakiin iimaankiisiibaa hoos u dhacay waqasama allahu tacaala fi kitaabi alle kitaabkiisa wuxuu ku magacaabay bacd alkabaa'iri kalqatli kalqatli kowdha dilka walbagyi yani baqiga iyo qooqa iyo xadgudubka wa ahbata aliimaana liasxaabiha dadkii wax dilay iyo dadkii baqiga la yimidna ilaahay wuxuu u sugay iimaan ma layla socdaa ciddii wax dishay buu alla iimaan u sugay wa in taa'ifataanaye maxaa ku xiga wa in taa'ifataani imaamu lbukhaari fasammaahum lmu'miniin buu yidhi wuu baabaysay baabun fasamaahum lmu'miniin ilaahay mu'miniin buu ku magacaabay ayagoo islaayey soo ma mu'minka iyo muslimkana waxaaba darajo weyn maxay mu'minka xataa laba dhin wain in taifataani min almuslimiin ee alle muxuu yidhi wa in taifataani min almu'miniin soo ma fasamaahu mu'miniin ilahay mu'miniin buu ku magacaabay wa ahbata aliimaana liasxaabiha fahum mu'minuuna biiimaanihim ufiirso qaacidan hoosta ka xariiq waa daruuri inaad muctaqadkaaga wanaajiso fahum mu'minuuna biiimaanihim iimaankooday mu'miniin ku yihiin faasiquuna bimacsiyatihim qaybta kaga jirta fisqiga oo inuu qof dilay ah ama uu qof dhacay ah ama uu khamre cabay ah ama uu zinaysayna e qaybtaana faasiq buu ka yahay soo ma qaybta tawxiidka iyo iimaankana muxuu ka yahay mu'min buu ka yahay marka faasiqun biiimaanihi faasiqun bimacsiyatihi muminun biiimaanihi ba la yidhahda dhinacanna dee qofkay ku kulmi karaan sooma soo hal qof kuma kulmi karaan macsi iyo iyo imaanso kuma kulmi karaan khilaafan lilkhawaariji walmuctazila a qaala tacala alle wuxuu yidhi ya ayuha aladina aamanuu kutiba calaykum alqisaas fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibacun bilmacruuf waadaun ilayh biixsaan dalika takfiifu min rabbikum waraxma alle wuxuu yidhi waxaa laydinku waajib dushiina qisaas xagga dilka xorka xor baa loo dili addoonkan addoon baa loo dili gabadhana gabadh baa loo dili aydan qaybta waa la nasakhayo waxaa lagu nasakhay suurat lmaa-idata wa suurat lbaqare allow yihi wakatabna calayhim fiiha ana anafsa binnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biluduni wasina bisini marka haddii ay gabadh disho nin waa loo dilay ninku hadduu gabadh dilan waa loo dilay saa ula socdo qur-aanka wuu isnasakhaa naasik mansuq bu quraan ku leehay ilahay wuxuu yihi qofkii qof dilay ee intaan soo marnay faman cufiya lahu min akiihi aka maxalushaahidku waa maxay yani qofka loo cafiya maxay walaalkii qofkii dilay maxaa lagu magacaabay inuu yahay walaal idan qofkii wax dilay baaba walaala walaalnimaduna xaggay ka timaadaa iimaanka ina gaalo iyo muslimiin walaala maehe insaaninimada iyo walaqad karamnaa bani aadam baa ka dhexeeya laakiin iimaan lagu walaaloobo kama dhexeeyo kadib ba wuxuu yidhi faahbata tacaala aliimaana lilqaatil kii wax dilay baa iimaan loo qiray waalmaqtuuli kii la dilayna min almu'miniina baa labadoo lagu tiriyey alqaatilu wlmaqtulu labadoob maxaa lagu tiriyey maxay walidalika nabig uu sal l slam kama fi saxi bukhari min xadiidi abi bakrata nufec bnu xaarif wuxuu nabigu yidhi ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima falqatilu wاlmaqtulu fi الnar labadii muslimiinta hadday islaayaan kii wax dilo iyo kii la dilo naartay gelayaan ma aha macnaheedu axaadiid ayaan loo fahmin inay naarta ku waarayaan soo ma ma aha macnaheedu ee waxa weeyaan waa lagu so waa lagaga soo goynaya wa ahbata lahum ukuwat aliimaan iimaanka walaalnimada iimaankiisibaa loo sugay markaasuu baab cajiiba wuxuu yidhi laa munaafaata bayna tasmiyati lmari fasiqan wa tasmiyatihi musliman sadaq sheikhu run buu sheegay iska hor imaan mahayaan qofka bayna tasmiyati lmari fasiqan qofka in faasiq lagu magacaabo iyo wa tasmiyatihi musliman iyo fii nafsi lwaqti in muslim lagu magacaabo qofka waxaa la dhihi waa mu'minu biiimaanihi faasiqun bibasiyatihi faasiqun bimacsiyatihi mu'minun biiimaanihi marka iska hor imaan mahayaan qofka in la dhaho faasiqnimo iyo maxaa ku kulmay ya iyo mu'minnimo walaa munaafata bayna iطlaaqi اlfisqi cala alcamal camalka uu ninkan sameeyey aw caamidihi ama midka sameeyey in lagu magacaabo faasiq iyo wa tasmiyati alcaamili iyo caamilka sameeyey camalka iyo caamilkiisa iyo wa tasmiyati alcaamili musliman iyo qofka camalkan sameeyey in muslim lagu magacaabo iyo wa jarayaani axkaami almuslimiina calayhi iyo axkaamta muslimiinta in la mariyaay iska hor ibaan mahayaan muxuu rabaa inuu ku dhaho qofkani camalkan uu sameeyey in la dhaho waa faasiq haddanana isla qofkii camalkii sameeyey in la dhaho waa muslim iska hor imaan mahayaan iyo wa jarayaani axkaami lmuslimiin quburaha muslimiinta in lagu duugo in lagu tukado xaaskiisii mataqaanaa in eh, ay dhaxasho la dhaxlo waakada wa jarayaani axkaami lmuslimiina caleyh wa qisatu saxaabiyi cabdullahi binu ximaar saxaabiga cabdullaahi binu ximaar alati rawaaha albukhaariyu fi saxiixih ayaaba noo cadaynaysa gaayat fi tawdiixi dalika qisadaasaa noo cadaynaysa cabdullaahi binu ximaar xayu ina cabdallahi bnu ximaara shariba اkhamra dee khamradu soo kabiira maaha khamre ayuu cabay fajii'a bihi ilى nabiyi sal ly slam nabiga ayaa loola yimid faqaala axadu markaa weliba qisadu way gaaban tahay xadkii baa laga gooyey markaasuu mar labaa soo cabay markaasaa xadkii laga gooyey oo laga raacay markaasuu haddana soo cabay saddex jeer nabigaa nool alay slat slam xaakimku waa rasuulka sal ly slam khamraduna waa kabiira min alkabaa'ir ayib markii saddexaad buu axadu saxaaba fiiri wuxuu yidhi lacanahu allah ma akara maa yu'taa bihi allaha lacnado eh maxaa ka badan in la keeno war khamre cab badana meeqa jeer baa ninka la keenaya oo nabiga la hor keenaya miyuusan xishoonayn allaha lacnado eh arka nabigu sidau u cadhooda sal slam fa qaala nabi sal l fainahu yuxib اllaha warasuulah subxaan allah iska daa inaan lacnade ninkan ilaah iyo rasuulkiisuuba jecel yahay oo ma nin khamre caba oo haddana cabaya oo haddana cabaya yaa alliya rasuulkiisa jecel nacam inuu jannada kaa horgala laga yaaba salaadan aad tukanayso adugu iyo soonkan aad soomayso inuu kibir kugu soo galo laga yaabaa oo dhahdo anaa ka fiican sidaa daraaddeeda naar laguu geeyo asagana khamrada uu cabayo inuu isu haysto inuu ilaahay caasiyey xanuunka ay ku hayso inuu janno ku tago bulshada ha la badbaadiyo haddaad dacwo gaadhsiin kartana gaadhsii haddii kale afkaaga xidho waa wallaahi qofka qofka macsi ku ceebeeya sidaan kalimaadkeena aan sheegaynay atacyiir shalay subax maalinta ka horreysa raggii joogay toddobaatan sano allaha ka dhige waxaad walaalkaa ku ceebaysa adaa isku arki doona xaqiiqada waa saas wey waxaad walaalkaaga muslimka wuxuu yihi eh, ninkaan soo guurin muxuu aha cabdullahi bin cumar soomahy ninkii yidhi haddaan haweeney uur leh aan uurkeeda ku eebeeyo waxaan ilaahay agtiisa ka baqaya inuu ilaahay uur ii yeelo xataa waa qof dumarho uur leh haddaan ku jeesjeesano fiili dumar baa tahay uur baad leedahay haddaad arto qof macsi ku jira haddaa arto qof xanuunsan hadda arto qof si ka yihiin hadda arto qof reerkiisi dubay haddaa arto qof khilaaf ka taagan haddaa arto mishkil haddaa ha la yaabin weliga muusaa sameeyo muusaa sameeyo habar fadhida labdeni la fudud waxaa laga yaabaa adiga hadday ku qabsan lahayd inaad waa hore adeer tareen ka dhici lahayd xaqiiqadu waa saas waana miduu nabig sal slam laa tatamanaw liqaa alcaduw war gaalada inaad la kulantaan ha temaniina waayo inaad sugnaan doontaan inkay lama yaqaan laakiin markaad la kulantaan markaad sugnaada soo saas ma marka aniga haddaan hebel ahaan lahaa waxaa ma sameeyeen ya hebel haddaan ahaan lahaa ani waxaa ma sameeyeen allah may ku qabsata bal ya soomali weliga haddaa arti qof imtixaaman ha ku jees jeesin hana la yaabin u ducee wabitaali maxay haddaad ku jees jeestood la yaabtana ogow lixdan sano allah ka dhiga inay kusoo mari doonto nin baa nin la yaabay war muushaqaysto faqriba faqri baaba lagu saliday muushaqaysto lixdan sano kadib buu ilahay xoolihii iga dhameeyey markaasaa waxa li maxaa kugu dhacay hebel baan ku jees jees udhihi jiray oo la yaabay sidaa daraaddeed lacanahu allah buu yidhi marka nabig wuxuu yidhi laa talcanhu ha lacnadin fa inahu yuxibu allaha warasuulah alla iyo rasuulkiisuu jecelya soo ma ha falam yukrij falam yakruju min alislaam ninka islaamnimada kagama bixin bimujaradi hadihi اlkabiirati dembiga weyn ee uu galay sababkiisa kagama bixin bal qad ahbata lahu liimaan bal nabigu muxuu u sugay iimaan buu u sugay maca wuquucihi fi hadihi اlkabiira asagoo dembigan ku dhacay aqsaamu lkufri washirki shirkiga iyo qaybaha u qaybsamo wa bayaanu dalika ana kula min alkufri washirki wاlظulmi wاlfusuuqi wاlnifaaqi jaءat fi nusuusi sharci calaa qismayn fiiriya wax alla wixii ku soo arooray kufri iyo shirki iyo dhulmi iyo fisqi iyo nifaaq shareecadeenu laba un bay uqaybasay soo roga akbar inta aan soo sheegnay oo mid weyn loola jeedo shirkun akbar wa kufrun akbar wa dulmun akbar wa fisqun akbar wa nifaaqun akbar yukhriju min millati min min almilla taas oo qofku uu diinta kaga baxayo leesh waa limunaafaati asla diini bilkuliya waa qodobkaan sheegayna limunaafaati arrintaa waxay ka hor imaanaysaa diinta asalkeeda oo shirkigan waa shirkiga gaalnimada ahaa dulmiga ina shirka la dulmun cadiim waa gaalnimo fisqi gaalnimo ah nifaaq uurka gaalnimo ah asluliimaan bay ka hor imaanaysaa wa asqar qaybta labaad waa maxay waa mid yar oo waa maxay shirkun asqar wa kufrun asqar wa dulmun asqar wa fisqun asqar wa nifaaqun asqar soo ma kulu dalika nusuusa kuso arortay mid kana wuxuu yihi yunaafi kamaal aliimaan iimaanka dhamaystirkiisa unbay hoos u udhigaysaa iimaankii ayay hoos u dhigaysaa walaa yukhriju saaxibahu minhu qofka arrintaa laga helayna diinta kama baxayo wa hada taqsiimu lisalafi arrinkani dadkii naga horreeyaa qeybiyey ridwan llahi calayhim ajmaciin faqad ahbata xabru lumma wa turjumaanu lqur'aani ibnu cabbaas saxaabigaasaa loo ammaanay caalimka ummadda iyo turjumaankii qur'aanka ee mufasirkii qur'aanka cabdullaahi bnu cabaas radi allahu canhuma waxaa ka sugnaatay inuu yidhi ana hunaaka kufran duna kufrin gaalnimo waxaa jirta yani fiiri mujarad inay shareecadu kusoo soo aroortay kelimat lkufri macnaheeda gaalnimo ma aha ma la fahan sooma gaalnimadii islaamka acjaba alkufaara nabatuhu baa la kuwii beeraha abuuranayo kufaar buu ku magacaabay waa ninkii beeraha abuurta beerta abuuranayay maxaa yeele asl kufri waa ataqtiya waa wax la daboolo wey siduu ninkan beerta u qariyey ee miigaha intuu dhulka u geliyey xabadda masagada u qariyey ayuu kana iimaanka qariyey walidalika laa tarjicu bacdii kufaaran soo ma haweenka raggooda nicmadooda ku shukrin weyda nabigu muxuu ku magacaabay kufaar kuma magacaabin ha oo ma ilahi baan ku kufrinay may ni waxaa le kufru nicam ba la yidhahdaa alam tara ila aladina badeluu nicmat allahi kufra marka kufri oo dhan hal qaanad ha gelinin hunaaka kufrun duna kufrin wa dulman duna dulmin dulmi oo gaalnimo ah iyo mid ka hooseeyaa jira wa fusuuqan duna fusuq fisqi gaalnimo ah iyo fisqi ka hooseeya ba jira wa nifaaqan duna nifaaq nifaaq baa jira oo gaalnimada weyna iyo mid ka hooseeya alkufr akbar ayib halkaas marka aan ku joojiya sa aday tahay maya kaasaan kujoojin doona alkufr akbar midka weyn aan u gudbo fallahu tacaala sama alla wuxuu ku magacaabay man dacaa hayrahu qofka ilaahay hayrkii barya kaafiran buu ku magacaabay ko wa mushrikan buu ku magacaabay labo wa dhaaliman buuna ku magacaabay qaala tacaala waman yadcuu qofka barya maca allahi alla maciisa ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih ay laa xujata qofkaasi xujo uusan u haysanin uu qofkan uu caabudaya uu cibaadada ku mudan yahay uusan u haysanin dee maba u haystee fa inamaa xisaabuhu cinda rabbi qofkaa xisaabtiisu alle agtiisa unbay ahaatay innahu laa yuflixu lkaafiruun kaafir soo kumuusa magacaabin alle soo maa qofka ilaahay kayrkii baryay alla muxuu ku magacaabay kaafir ilaahan aakhare buu caabuday wa qaala tacaala alla wuxuu yihi qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada waxaad ku dhahdaa inamaa adcuu rabbii anigu rabbigay baan caabudiyo walaa ushriku bihi axada cid kalena ilaahay cibaadadiisa lama wadaajinayo qofka ilahay wax kale la caabudo soo gaalnimo weyn ma waa gaalnimo weyn wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa tadcu min duuni illahi ma laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka ida min alظaalimiin undur kalimatu ulm inay laba u qaybsanto qofka ilaahay sokadiisa caabuda waxaan nacfina u keeni karin dhibna aan ka qaadi karin haddaad arrinkaa samaysaay fa in facalta haddaad arrinkaa samaysa ya moxamed ala slat fa fainaka idan min alaalimiin dulmigan hadda muxuu yahay waa kufrigii sooma wa qaala tacala alla wuxuu yidhi ilaa ibliisa kana min aljini usjudu liaadam aadam u sujuuda soo lama dhihin fasajaduu ila ibliis way sujuudeen ilaa ibliis ma ahane kana min aljini buu kamid ahaa fafasaqa can amri rabbi fisqigan maxaa loola jeedaa ya gaalnimaa loola jeedaa soo maha gaalnima hadda loola jeeda dhihi mayso waa fisqun duna fisqin kan fafasaqa can rabbi fa hada fi lkufri alakbari inta aan soo sheegnay waa gaalnimadii weyneyd washirki alakbari waa shirkigii weynaa wاظulmi اlakbari waa dulmigii weynaa wاlfisqi اlakbari waa fisqigi weynaa aladi laa yajtamicu macahu iimaan ayna marna dhacaynin kufriga iyo iimaan inay meel iskugu imaadaan dulmiga iyo iimaan inay meel iskugu imaadaan fisqiga iyo iimaan inay meel iskugu imaadaan shirkiga iyo iimaan inay meel iskugu imaadaan darsigeena habeen dambe insha allah waxaan ka bilaabi doonaa alkufr اlasqar wajazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilayk wasalaamu alaykum waraxmat llah